اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم وعلى جزاكنا من فضلك يا لطيف لطيف صبت وحسن وعن يا كريم وفيها قلت في بعض القصائد منشدا waxyaalaha kasoo hada oo qalbiga daawi hayo qasaa'id bacdigooda ano inshaadaha ku dhahaya waxaan dhahaya diryaaqu takwa maca safufi riyaadatin wamaca gaarikuna dikri mugla cazaa'imin fadiryaaqu takwa alla ka cabsiga diryaakeedi tiryaak iyo diryaak iskumala tiryaak waxawaay daawo badan ka koon waay no ah, ismaal waay maasna fadiryaku kanakas yani wasa ahaan fadiryaku taqwa taqwada diryaakeedi mana daawo daawada oo daawo nooc daawo kamid ah waana diryaak oo sum dadka ah, sumtaa lu daawayaan sum hadii wax sum le kugoosto maaragtay bukaari daw yahay daw qadiim oo hor jiri jiri yunaanta soo saareen haamuskan ku arkaya sheekiy fadiryaaqu takwan takwada diryaaqeedi hadda wax diryaaq liraaca hiqadeedi ma sheekh muwad waxaasna marooran imusoo sheekeye mugtahay maca safuufi riyaadatin riyaadada sufuufteedi safuufteedi safuufna waxa waaye daawada intii la shiidin waa oo sideeda loo isticmaalayo waaye riyaadada safuufteeda lalaqa waas dhahay ومع غاarikوna dikri غاarikوn isna nooc min adawaale waaye dikriga غaarikوnkeedi manigeedi mukla cazaa'iman oo cazaaimta oo oo aada ukarkareen mukla mukla maku dhigna mahamed cazaaim jamcu cazima wax la goosta la dhahaa cazima adigin oo goos oo inaad goosatid waayo manaha oo aada ukarkaraayaan mukla wax la karkarihaya la dhahano manigeedi مراهم أsقاm أsقاm الqلوb qلوbta jirayaalkeedi daawayaalkii جمc mrhm waayo نawaafic waxa aad wax u taraayaan bihaa daawayaalkaasi waxaa ahaaday bur macluulin wixii oo jirnay faysashadiisii waikaadu naaimina aad uhelaa daawayaalkaas oo quluubta lu daaweeyo kii hurdaay in lasoo kiciyo luu helaa wa arkaanu bunyaani riyaadati riyaadada dhisteedi tiirarkiisii tiirarkeedi riyaada oo nafsada la layliyo waayo dhacda lu layliyo oo qalwa iyo juuc waxaas la geliyo arkaantiisii afar waaye cuslatun waaye khalqii laga dheeraado wa juucun waaye gaajo وsuمtn aamusnaa waa mع shاadi mdaawimi oo dafar oo daa'ime lalaqawo afartana riyaadada arkaan o ah eh. macnaha waxaa loo wadaa afartan arkaanu dariiqada kan ugu weyn waaye wixii ka zaa'ido afartan eh, tawaabic waay waa raacayaan afartan laysoo raacayaan waxaa suufiyada qaarkoodi ku inshaadeen iyagoo afartan ka hadlaayaan waxay dhaheen bayt lwilaayati kusimad arkaanuhu kasamad arkaanuhu wilaayada wilaayada gurigeedi arkaanta asleya waa la kheebiya saadaatuna aa kheebiyeen saadaatuna oo suufida ah eh. saadaadkan oo suufida a kheebiyeen oo fiihi min alabdaali oo abdaalka kamid e eh, oo maqaamkooda abdaalka eh a kheebiyeen waxaas udhaxeeya al dhahay wilaayada arkaanteedi maa bayna sumtinas udhaxeeya aamusnaan waictizaalin daaima daaima khalki laga dheeraado khalwo meel oo goon ilaahay loogu caabudo waljuuc waas udhaxeeya wasahw sahri dhafar annazihi lhaali oo naziha ahaay oo haaliga ahaay aas udhaxeeya hadda sheeka waxaasku bilaawi arkaan bunyan al waaye as cuslada fiigeedi waaa halkii laga dheeraad waayo halkii muftaax awaaikaas kamid a wayaala cibaadada kaarey waaya isku jiraa marka dheeraashadeeda la amaanay khayr dunya walaakira ku sugan yahay bukhaari iyo muslim waxay wariyen abi saciid alkudri waaa ka wariyeen ina rajula qaala ay nabigaasu dhahay sala allahu alayhi wasalam ayu nnaasi afdalu ya rasuul allah dadkiyaa ufadli badan qaala waxaas dhahay rajulun nin oo yujaahid binafsadiis ula jihaadka maayo wama nafsadiis isku jihaatama maalkiisa isku jihaatama ilahay dartiisa isku jihaatama kaasa ufadli badan al dhahay qaal haddana ninki waxaas dhahay tuma man kalkiyaa ufadli badan dadka qaal waxaas dhahay rajuluna ufadli badan yactazilu fi shicbin min ashicaab golo gol oo gola golayaalka kamide asku dheer ahaa asku keli ahaa dadka asku dheer ahaa measkaada yacbud rabah isoo rabbigiis caabudahay kaasa ufadli badan jihaadkiisa bilahi kabacdi cuslada hadda oo arkaanta oo riyaadada aad ku sheega waayo sheekha ama sida dadka qaarkooda wilaayada ba arkaanteeda ay ka dhigeen iyada waaye wa kana sariyu sariy sakati waaya yaqul waxaas dhahi jiray man araada an yaslama lahu diinahu ninkii rawo inaad diintiisa as unabad galo oo korkiisi as uswaayastariixa badan oo korkiisi as uneebsada rawo oo waykila gamuhu murugtiisa siraada rawo as sariyaa dhahaa falyactazil innaas dadka aka dheeraado dadka akaka dhexbaxo wa kana sheekh abubakr alwaraq yaqul waxaa jiray maa dahara alfitnatu fitnadan ma daahirin laga bilaabo min ahdi sayid aadam ilaa waktina hada lasoo gaaro ilaa waxaas kahimidaas dhahay kulka dadka isdheo dadka la dhexgalaya aska bilaawd aska soo daahir fitnada oo haddana kultada keeni waman jaanaba annaasa hadalkiisaa socdaa sari ninkii dadka ka dheeraada kaana ila salaamati aqwal nabadgelyaas aad ugu dhawaahaa nabadgelyadaas ugu dhawaahaa haddana waxaa kalaa shay sheekha musanifka cuslatun kisiradan wa juucun waaya aa juu juucan haddana hora tacliiq yar aan ka dhigan rabaa juu waxaa la dhahaa dadka dhan waa kasaayaan guriga kis loo yareeyo kasi maxaa yeelay aan dhahay nafsada aan amarkeeda markiis hor leeyahay waxaa shay uu deg deg badan inay hogaansato uu deg deg badan ma laha oo oo ka ka deg deg badan gaajada haddii gaajaysid oo ku hogaansamey ah, si deg deg ay kuusoo hogaansamey ala saasaa la sheegay maxaa yeelay gaajada aan dhahay azad turabida azad una korkaaya biyo caro hawo cas atuma anaasirta afartaa la dhahaa askala furfura laakin oo carada itan maaiyadaas adgaajoes askala askala furma wakala waa kala babaha marka qalbigaadi markaas waa saafi naqdaa haddana sababtan waxawaaya la dhahay liana baki larkaani taabicun low arkaanta kale gaajada lay soo raacayaan gaajada asale waan kala dhan taabicayo inhinaal dhahay haddana aan dhahay waliana khawatira nafsi laa tadcuf ilaa bikhawatirka nafsada oo lakufikraayo oo kusoo dhadhacayn adduunyada xaggeeda lakufikraayo maalka aan dhahay maku daciifto ilaa gaajaday ku daciifi haddii gaaji badan oo nafsada marsisid khawatirkaas badan oo adduunyada xaggeeda e maragti waa yaraa waa daciif aayaan sheekh muxudiin alcarabi waaas dhahay waxaas kitaabkiisa dhahaayo in allaha tacaala ilaahey lama khalaqa nafsa marki nafsata asfumi qaala lahaa waxaasu dhahay man ana aniga yaan ahay idan waxay tiri al dhahay nafsada man ana aniga yaan ahay ay tiri al dhahay tiri marka ilaahey waxaas deji nafsadii baxruljuuc sana aluridi baxruljuuc alageli nafsada markaasi tiasu dhahay haddana niki waa lasoo bixi ilahay haddana waxaasu dhahay man ana anta rabbi markaasay tiri yala anta rabbi saasa saasa hay wakana yahya bin mucaad yaqul waxaas dhihi jiri ashabacu naarun daraga naar dab waaye washahwatanu mitla xatab qoryahiy oo kale waaye shahwada oo la raacaayo yatawaladu min alixraaq waxaa kasoo dhalahaa qoryaha xagkiisa guwasho dabkiisina madamayaa la dhahay markaas ti ilaa saacadkeedi asgubto saaltastari waxaas dhihi jira ah man araada an yaakula fi lyawmi maratayni ninkii rawo lama mar maalintii inaas cuno falyabni lahu maclafan meel oo sidii looda camalku daaka aloo dhisas aay meel oo daaka isku cuno aloo dhiso maclaf aloo dhiso maaa dunyada meel meelay darwoye guriga badan matahay shaakiaskina e, nin xayawaannim oo yani bini aadamnima ka baxay waayo waay maana lama nawarle ninki cunad e, tahay saalutastrin imaam weyn waay saasay waa wasumton haddana aas dhahay sheekha wasumton marka waxaa waxaa yani larawaa in lalaazimo sumtiga ilaa lidaruura sharciya mayna aamusnaanta daruura waratid mayne inaa aamusnaanta labadayaa la rabaa hadiisna waxaa kuyimid man sarahu an yaslama ninkii farax kiliyo inaas nabad galo falyalzami sumta hadis waa aamusnaanta halaazimo kusheeri waxaas dhahi jiri isna imaam weyn waaye inamaa aatara alqowmu asukuutu suufida qoomka la sheegaayo suufida looda waxay u doorteen sukuudka lamaa calimuu lima calimuu waxay ogaadeen ahaan ana alkalaama min alaafaat soo madhigta aafaat lkalaam aafaadkas kamid yahay kaasay ay doorteen amusnaanta ay doorteen hadalkay ka doorteen haddana waxaa kusugan alahi xadu yaa ku sugan hadalka lima fiihi min xadi nafs aa kusugan waidhaaru sifaati lmadxiyaa kusugan alahi صفaat اlmadxi la daahirsadoo hadalka wlmayli wlmayli ilaa man yumayiz الnudka in loo iisho nin man yumayizu can ashkaali ninka oo ashkaalkiisa iska soocaayo loo iisho saasat waaye inamaa haasara lqowm asukuut waxay u doorteen lamaa calimuu markay ogaadeen ana alkalaama min aafaati nafs uma haddana lima fiihi wixii fiigiis ahaada min oo kalaamka oo min xadi nafsiha nafsada dheefteedi iyo sifaatulmadhi la daahiro iyo kafka ashkaalkiis kasoo maayo loo iisho yani yani asku dhawaaqaa wagayra hada min afaati lkalaam waxaan ahay aafaat lkalaam waa xadu nafsiha ku jiraa sifaat lmadhiya ninka warama daahirsahaa hadalka badan madiyaa ka imaan waa fantama haddana dadka oo ashkaalkiisa kasocaya amiina waxaa saas ii lahaa saas waaye waqad ajmacuu waxay isku raaceen culamada calaa ana alalwaara rabbaniya anwaata oo rabbaniya la eh waxaas ka soo baxaa alahi kalbi lmuriid hadii ah, waa ka baxaa qalbiga muriidka alahi waa ka baxaa hadii shay baadil isku hadlo qalbiga muriidka nuurkiis waa kabaxaa amwatar banida hadii hadal oo malayani isku hadlaayo oo batil saasa eh, waa isku raaca oo suufiin inana isku raacsan kasti markaas qalbigiisa mugdiyayna ku haysaa marka waxawaa lahay mar alaala markii rukni oo arkaanu dariika halkoo ad iska dumaa lahay kan kalena waa raaca afartani halkoo ad is ood waasi wan kadan waa raacayaan waa kudumaayaan le bacsuhaadin mudaawimin asdan afar oo la daa'imaayo a arkaanu dariiqigii waaye marka waxaa laga rabaa inaad yareysid hurdada intaad taagtaada as yahay maxaa yeele faa'ida ku male oo dunyawiya walaa ukhrawiya mood kasba walaalayahay hurdada waqiila waxaa la asahru daa'im nafarka oo daaime yudib arkaan alarbaca afarta ruknias dilaalihaa waxaas dilaalihaa biyaha turaabta hawada naarta afarka badana aska dilaalahaa anaarta aka dhimhaayaan marka dhan marka qalbigaa dhan marka nuurasyeelahaa waskiadabeeta kasoo hadleyni waaye markii oo afarta ay ka dhilaalaan canaatirtan oo kafka iska uuman yahay waay oo iska kooban yahay marki nafarkaas ku dhilaalaa marki ka dhilaalaan aan asfiriha ablaay marka ilahay raadi aashiriis uhilowa wakana sheekh abulxasan alcazaz yaqulu buniya hada alamru hada alamru mkin ah tasawufka la wadaa waxaa isku dhisan yahay kasheya isku dhisan yahay qafka waxaa rabaa inaas cunin ilaa hadii dhibaato ugeysato inaas cuno as dhibaatooda asna hurdin ilaa hadii hurdada kagaalib naqato markaas asna waramin ilaa cinda daruura halaaseti asku dhisan yaalahay amarkan oo tasawufka eh marka abu ibn lhawaari waxaa sahi jiriyaalan yiri kulu muridin laa yakunu fihi halaatu khisaalin fahuwa kadab murid kasta oo saddex khasla fiigiis aan ahaanin been loo waayo tarku lmaali watacaami walmanaami maalka laga tago guriga laga tago hurdada laga tago saddexdaa ninki tegin ben loo waay muriid oo run eh ma aha waxaana rawaa asna saddexdaa mid kasto qadru daruura lelaga qaato qadru daruura lelaga qaato markaas hayti waa as ninkaas hayti usuubahaa taasa isku sifo saddexdaas kasla an sheegni inaa ilaahi xaq ahay shaanigiis korahay inaas la fadhiisto jaliiskiis asnafdo qof kasta oo ilaahay xusaayo ilaahay mula fadhiyaa ladhaayo qof kasta saana xadrada ah, buu gela alumutees ah. eh, ha baab sufi waxaad ku koobi eh, dul culaa meel badan sku sheeme oo afartan oo oo bunyaanriyaadada asku sheegay sheeka meel waxaa isku dhahay wadaawim cuzlatan wasumta xalaa wajuucan uma nauman kun muqila julaas ku jiraa wadaawim daa'im cuzlatan cuzla daa'im wasumta a musnaan daa'im hal halaa xaalas yahay mar oo a xalaal ayna waa agtaada munkalad sida isku shubkayeys xalaal yahay waayo a xalaal ah wixii sharciga oo lagu khilaafaya ishaada oo ku dhaweysa a musl xaaraam mabsuf waa isku qeybnid xallaa asku qeyb wadaawim cuzlatan wasumta xalahaal asxalaal wajuucan laa daaim isma uma noomna ku muqilan hurdadan iyo reeska wajuucan uma nooma ku muqila meel kalena waa askilea takmiiskiisi le waa wakun sahraana muctazila khamiisa ukun waxaa ahaa daa tehraan koo dhafaayo hawadi muctazilan koo dadka dheeraayo aha khamiisan oo oo calool yaro oo manaha gaajadana oo badsahayo ahaa o khamiisanna kasoo qaadi calool heeraal aha oo oo guriga badsahaynin aha kun saaraana muctazilan khamiisan wadaa sumtina ahaa ko aamusnaan saaxib ay ahaa haddana waxaa kadhaa wakun fiina rakiisan asdar rakiis agtahin ku ahaa sabur waa manaynays aw nin oo mutawaadi ahaa manaa a ninka oo dadka mutawaado ay ahaa saas wa a walaysa hadalkii oo sheekh shicirkiisa ku dhex jirnay arkaan bunyan riyaadihi markiis hadi haddana haas dhahay walaysa tabibun ma ahaanin fi jamiil waraa dadka dad dhexdooda tabib ma jiraas dhahay waxaa leh jiraa dha tabibu qulubin o tabibi mucaalimin le jiraa tabiibka oo qalbiga daaweyhaayo iyo tabiib oo mucaalim eh oo oo cilmi leh oo dadka cilmiga baraayo oo cilmiga kugaalib naqdi waayo manaa o dadka cilmiga baraayo macnaha fa hada kani kan dadka cilmiga baraayo asdhahay saan oo dhow mogtahay yudaawi naasa dadka waxaad ka daawayaa min daai jahlihim jahligool bushigiis ka daawayaa kastis wadihna nahaa canhu zakaa gayru fainin oo yani wadihna wanahaa canhu zakaa oo yani waxaad ka daawayaa kafkii oo ka dheeraadi dihniga xaggiisa dhuga gayr fahin oo wax fahmeynin kastis oo yani aas daawayaa min ja min daai jahlihim aad ka daawayaa wadihnan aad ka daaweha oon a canhu zaka dhugana waa ka daaweha adaay wadihnan waan kudhigay mahamed aas wadihnan waa daaweha asdahay oon a canhu zaka oo fahmada dhuga ka dheeraadi wax fahmid ka dhegeer wax fahmin ninka oo dabiibka oo ninka oo mucalimka waa mudariska bifatki waxaa isku daaweha bifatkin radkin fi gawaamida mushkilin mushkilka kiisi aad oo loo fahmeyn oo daqiiqa oo aad oo oo aad uxeel dheer wixii ka xiran asku furaa mashaakilka asku xali hale waayo manaa wixii adiga masaaishi oo ishkaalkaa galo asku xali hale waayo laakin isaga tacbiirkaas si ufisiri maku fahmi kartin idinka tacbiir oo isticaaraad soo qaata isticaara waa hadal oo oo daahirkiisi oo sida isku wado maloo maloo wado bifatkin asku daaweha ninkaasi oo mucalimka bifatkin xermin oo fi kawami mushkilin ahaade mushkilka masaaishka oo ishkaalka ku jiro oo fahmideeda aada u adag tahay in la fahmo mayidka xeran yahay oo isku dhambalo oo isku furo oo isku daaweha iyo waratkin bifatkin min tacaanin muqasimin iyo waxaa waaye manaha waxaa isku keena lifatkin dilaaci oo ka yimid min dicaanin mukhaasimin nin oo durid oo lagu durin oo nin oo ku mukhaasam cadow durid isku duri seef isku duri muslimiinta isku duri makasti amase walan isku jiraaxi yani dhaawaciisa daawi ha asdahay can sunati lagaraayo dabu mujaahidan sunadii bariista laheed nabiga sunadiis waajibkiisa lagaar waay sala allahu alayhi wasalam yadub wareewa cadowgaas kareeyo mujaahid um soo jihaad tamam waxaas ku jihaad tamaam biabyada maslulin seef oo oo yani siiwan min alcilmi saarimin oo goohes oo cilmiga seef cilmigaas asku jihaad tamaam waay cilmigiis cilmigiisa seef u ah kas wahadaka kaas ka waay kaas la dhahoy hadda oo so dheeraadi ah tabiib qulubinta waaye kasi yashfi waxaas daawiyaha usne kan oo khalbiga daawiyaha khalba kuli mucalalin bidaa-in bidaa-i hawan ninkii oo hawa hawada la raaraacayo jiradeedi oo ku jiran qalbigiisa daawiyaha tabcin bidaa-i hawaa tabci nufuus nufuusta dabeecdeedi hawadeedi bushigeedi kii ku jiran qalbigiisa isdaawiyaha kaas adawaalimi oo mugdiga ahaayeen nufuustaasoo adawaalimi oo mugdiga ahaayeen amase aawaalimi oo dulmi faleen oo ay ku dulmi faleen jidki ilaahay ay ku wa minhum aalimu linafsihi wa minhum muktasid taas maheen oo qur'aankaa sheegay aalim linafsi oo kufri yani taas taas daawi oo dadka cisyaanka waxaasay kufasan waayo oo nafsadoodii dulmeen fayashtamu markaasay tamkiis daaweeyo qalbigaas tiiban caraf at carfiha oo faaha kasoo carfi min janib lxima xadrada ilaahay xaggeeda kasoo kasoo xarfi lidalika masguum lhawa kayru shamimin kane oo hawada hawada raaraacaayo hawada hergebsan ma urihaayaa dhahay kaasi iskoonkaas oo meyaa kasoo carfaayo kan oo hergabsan ma urihaayaa dhahay ninka oo oo hawadiis raaci waayo mano nin oo askushabahay oo maskuum eh, oo hirgibsan camal askushabaho ya wayandur marka waa marki qalbiga laga daaweeyo waxaas arkaa nuuran min jamaalin muxayirin jamaal oo qafka dhan wareerihaayo ah, oo qalbiis dhan oo lawaayo wareer wareersaayo oo anwaarteeda kagaalib dhaqeheysas arkaa wayasmac waxaas maqlaa takliiman xala hadal oo macaan min munaadimi nin qof wax ula sheekay haaya ad arkaa xaggiis ahaada min munaadim kaf ula oo kula fadhiisahay kula ahaa kafka ula koodaayo xaggiis wax ula koodaayo xaggiisi ya as hadal oo macaan ka maqlaa waxyaala waynas ishaarooya ya wax oo caadi ma aha wayadcamu min tacmi lhawaa maa yashuuquhu hawada daamigeedi dadankeedi wa aska aska aska aska kuudahaa maa yashuuquhu wax oo hilow gelihaayo jaceelka waay no hawada maaan jaceelkaa la wadaa walaysa bimushtaakin lahu gayru daacimin walaysa bimushtaakin lahu gayru daacimin macnaha asdhaay ah ko dhadhamiya ma aha ko kan dhadhaminin oo dacmil hawaa dhadhaminin ko oo hilowsan maaha shookhaya maaha gayru daacimin nin oo dhadhaminin dacmulmaxaba dhadhaminin maxabada dhadhankeedi koo mushtaaq e ma aha oo hilowsan ma aha hadis jeceel oo shee sheegashale waaye faman daaka dacma alxubi hadas asi cadeeha ma aha kaasayta nin oo hilowsan maxaa yeele asda faman daaka kii dhadhamiyo dacma alxubi jeceelka ilaahay dhadhan oo dhadhankiisa dhadhamiyo ishtaaqu liliqa ilahay la kulankiisa uhilowa yahna in isku isku isku bugaysado isku farxo isku buga bugaysado bicayshin linaxibati naacimin axibada lool noolaado oo naacim oo barwaaqaysan oo ariiri ku jirin oo naacim ala wii jiljilaa ceesh oo fiican waay manaa oo oo qofkiis ku dhiro waay fa yaa asafa tiiraanydiyo yaa xasrataa qumumaydi qumumaydiyo yaa musiibata musiibadeeyo yaa daacata alacmaali cumrigey dhumidiisiyo dhumnidi asdhumiyo suuq lmawaasimi mawaasimta suuqeedi ya ofku dhumi fi suuq lmawaasim meelaha oo mawaasimta waaa dhaha oo mawsim jira oo wakti jira mugtaa suuq oo badeec isku keenaayo ninkii cumrigiis kusoo dhumiyo mawaasimta suuqeedi fiigiis uu soo dhumiyo asdhiwaya kamaa lam yakun kagayri ahli liqurbihi siis u ahaan kamaa lam nakun ahlan liqurbihi si dadka kale camal oo ay ah ihiin si an e, e, e ahaanin dhawaashada ilaahay an dhawaayan ahl an u ahaanin wakad faata an ahaan taas ajdigeedi as dhahay ahl an u ahaanin ahaan i dadka kala ay u ahl naqdeen camal an u ahaanin ilahay ahl an u ahaanin ilaahay dhawaashadiis darteedi as dhahay lakad faatanaa waxaa naga tagay as dhahay kul lmunaa kul lmunaa yari duulada dhamaantiisaas naga tagay walmakaarim waxyaalahaas oo makaarimta ah dhan waa naga tageen waana dhaafeen waana dhaafeen waa naga baxsadeen ahl an nakanin ahaan waxyaal waaweyn naga baxsada waaye namuutu waa dhimayeynaa dahay walam nandur ana oo an jamaala jalaalihi jalaaladiisi jamaalki anigoo arkinaan dhimayeynaa dahay walam nadri aan ogeyn dacma alxubi jaceelka dhadhankiisi anigoo ogeyn aan dhimayeynaa dahay mitla bahaa'im camal aan udhimayeynaa dad bahiima camal aa falow shaahadat daka ljamaala cuyuununa hadii in dhahaana jamaalkaas ay arki laheed sakarnaa waa sikraami laheen wagibnaa can jamiic alcawaalim adduunka dhan an ka go'i lahen an ka maqnaa lahayn adduunka dhana wax oo naga maqan ay nagu maqan laheed ana macna ah, nagu milacs lahayn waay adduunka dhan wamilna waxaan aan aan aan iila lahayn nashawa kuwa sikraansan haal aan nahay misha waa i iila lahayn nashawa xaal anaga koo sakraansan min sharaabi maxabatin maxaba sharaabkeeda an acabni maabada oo maxabada sharaabkeeda an cabni ahaan aan la sakraami lahayn waana waana la il ili lahayn wabaaxa bimaktubi lhawa kulu katimin kaf kasta oo wax karihaayan hawelkiisi karsan wa waa soo daahirsa lahay waa soo wala waanaga la kasi lahay waay maxabada ilaahay oo anaga aan sheegayn waanaga la kasi lahay asnahay wanaxnu anaga asnahay wajibnaa an cajaa'ibi qudratin usiga saas meena cunukaas no asnoo wadaa asnoo baraarujhooyaa waxyaalihii lu gaaraay waxawaaye qalbiga in daaweya o qalbiga daawadiisi wax sahla ma aha ilaah kulubtaa daaweya wanaxnu asdaa xujibnaa waanaga laxijaabi can cajaa'ibi qudratin qudro cajaa'ibteedi ya inaan aragno anaga laxijaabi asdaa nuurin nuur nuur anaga laxijaabi asraabta cajaa'ibteedi anaga otibin tanaadumin lakoodid oo oo macquulka an lakoodno wanaagiisnan waa nagala xijaabi asta aastan famal ceishu ilaa dalik noolana maaha asta kaas le waasta noolan laa ceishu caza caza gabarta laleeyahayo noolashadeeda noolan maaha asla walayla gabarta layla laleeyahayo walaa salma salma noolo eh, noolaada noolan maaha asta walaa umu salimna maaha waxawaaye hadalayaashan waasu keeni shaaciriinta ah, caadadoodi waxa eh sida si balaa a bilaawayaan macshuukaadkoodi ay kusoo hadal ay kusoo hadal qaadayaan a kusoo kusoo bilaawayaan yani caza layla salma hadaladooda ku daran shucara marka dadkaas loo noolaado ya ma aha noolal waxawaaye waxaa hadda aan soo sheegn waa jamaalkaas in la arko waaweyi oo oo la arki lahaa oo la arki lahaayna waa waa soo sheegni waa soo sheegni hadda aan hadalni saas waay ilahna waafajiyo ilahna daaweyo wadalika fadl llahi awaay yu'tiihi man yashaa noolashdaas la noolaado ya ilahay fadligiis waa ninkiisna waa siyaa ilahna siiyo wayurja licabdin gaaric lbaabi laazimin waxaana loo rajeeya adoon oo ilahay inadiis garaacayo oona laazimaayo kasti فمصوب حتى ما كلا ترك لزوم قطع الباب جدا ترك لزوم قرع الباب جدا ولازم قراعد إذن إلى إيه هان منطقي أنا أو إساسفي وهذه أسلحة مركاس لها فإين ينال ما نال الكرام سيس وقارا أسلحة دك صوبا وهي قارين مسير للمعاصي ومعصي دائم ومال عمدا وقصد أد جد حقه وإيش سيس وقارا أسلحة si saas ma ahayna lakin unkas nugubalaadujiababsuuf manaha tawaadu ahaana sufi way dadkaasiti fa dadka aan soo sheegni dadka maqaamaadka hadda aan soo sheegni oo gaarin oo wareeyas ku jiray fa yaa rabbi wafiq ilaahuna waafis waafina cafi waftaxna noo fur wacaafi waxay naga xela noo fur wacaafinaana caafi wasali ukusali cala mukhtaari min aali haashim laga doorti nabiga laga doorti ukusali unaxriiso صوت نامز وأنا جوجي هنا ها؟ هاي ما والله أعلم